بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوع الودن بيهي وحوها مذهب أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة إن يهي وإحيي الصحابة دحضوضة دعي أما قلي إن أي عرب كوضك إلى لنيان كان قاب سنيان أيوه كعم الفلي حديث النبي أن الشيخني إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ينصوص سكلة التلمام إيه إساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدال الدودة الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه العقيدة الواسطية مركو أصوش أهل السنة والجماعة ترينيي وحيري wayumsikuuna cama shajara bayna asaxaaba ahlu sunnuhu waxay ka gaabsadaan oo ka afhaystaan wixii saxaabada dhexdooda galay wixii dhex galay oo khilaaf ahaa way ka gaabsadaan wayaquuluuna ina hadihi alaahaara almarwiyata fii masaawi'ihim minha ma huwa kadibun ومنها ما هو ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه أهل السنة وحي لهذان آثار تلوريي كتب تقاركت كسارت لقنا وريي صحابة حمان توضى الشيء جديد صحابة قاركود إني حمان كشيغان روايات كي آثار تنوع عاسي قاركيت وبين oo waa mowduuc iyo been abuurad qaar ka midana siyaadaa ku jirta qaar ka midana waxbaa laga dhimay oo wejigiisii baa laga bedelay dhinac kale loo leexiyay macnaha wuxuu ka wadaa asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam aahaar fara badanoo waxaa jira kutubta aad ku arkaysaan khaasatan kutubta maqaasida iyo siyarka bay aada ugu badan yihiin aahaartaas kutubta mawduucaadkana ee axaadiista mawduuca ka hadashana aada bay ugu jiraan aahaar saxaabada qaarkood dhacninaysa qaar cali lagu dhacninayo qaar mucaawiyo lagu dhacninayo qaar heeshaam lagu dhacninayo aahaarta noocaasi in badani waa been waa been abuurad in badan siyaadaa la socota aan sax ahayn in badan waa la dhimay oo siday ku timid baa laga nusqaamiyey markaasuu macnihii fasaaday in badan wejigii loogu talagalay baa laga leexiyey marka yacni wuxuu tilmaamayaa aahaarta noocaasi sidaasaa macnaha loo wajahayaa markaasaa wuxuu yidhi waalsaxiixu minhu waalsaxiixu minhu hum fiihi macduuruun imaa mujtahiduuna musiibuun wa imaa mujtahiduuna mukhti'uun aahaartaa ku soo arortay saxaabada masaawidooda sheegiddeeda wixii ka sugan oo saxiix ka ah saxaabadu macduur bay ku yihiin wixii sugan oo la helo inuu saxaabi wax ka sheegayo saxaabigaasi macduur buu ku yahayo ama waa mujtahid musiib ah oo intuu ijtihaaday xaqi asiibay oo laba ajir leh ama ma ahe waa mujtahid ijtihaadkiisii ku gafay oo markaa isagana hal ajir leh labadaa kama dhexeeyaan wahum maca dalika laa yactaqiduuna ana kula waaxidin min asaxaabati macsuubun macsuumun min kabaa'iri اlإismi wa sakaa'irihi sidaa ay tahay ahlu sunnuhu ma ictiqaadinayaan ruux kastoo saxaabada ka mida inuu dembi oo dhan macsuumkay saan lagama wada macna saxaabadu ka kayrihim min albashar yacni waxa weye ummaddan uun dadkii ugu fiicnaa ee ugu fadli badnaawa laakiin macnuhu ma aha waa macsuumiinoo khalad kama dhaco aaxaadooda iyo afraaddooda khalad waa ka dhacaa dembi weyn iyo dembi warba iyo mid yarba waa ka dhici karaa laakiin macnaha waxaa laga wadaa yacni waxa weeyaan waxyaabihii iyaga dhexdooda maray iyo khilaafaadkii iyo dagaaladii iyo ijtihaadaadku keeneen iyo waxyaalahaas ayaa laga wadaa ahlusunnuhu marka sidaas ayib laakiin wuxuu leeyahay saa ay tahay haddana ficilkooda inta la inkirayo ee shareecada khilaafsani aad buu u yaryahay buuri fadaa'ishooda iyo maxaasintooda marka loo fiiriyo waxba maaha ah oo fadaa'ishoodu muxuu yahay maalan rumaynta ilaahay rumeeyeen rasuulkiisa ay rumeeyeen jihaadkii ay jidka ilaahay ku jihaadeen hijradii ilaahay dartii ay u hijroodeen nusradii iyo hiilintii ay rasuulkiiyo diinta siiyeen cilmigii naafica ay fadiyeen camalkii saalixay la yimaadeen waxay la yimaadeenoo khayraada markii khaladkooda la garab dhigo khaladkaasi waxba maaha wax yar buu noqonaya yacni bad la dhexgeliya buu noqonaya saas maana wax weyn maaha markii maxaasintooda la fiiriyo maana waalcibratu bikahrati almaxaasin bini aadamka ruuxaan ka fayni ma jire laakiin miisaanku waxa weeyaan inuu ruuxa maxaasintiisu badan tahayoo masaawidiisa ka badan tahay saas maana inay wanaaggiisu badan yahay xumaantiisa ka badan yahay ayib hadalka qayimkaa baan marka insha allahu tacaala ku khatmaynaa mawduucaas ku saabsan asxaabu rasuuli lahi sal lla alay wasalam almuhim waxa weeye ummaddan kuwii ugu khayr badnaa wey warku sidaas wey macanaha ayib wuxuu yihi sheekhu wayarawna waxay arkaan ahlu sunnuhu shajarada waxaa la yidhahdaa cama shajara bayna asxaabi rasuuli shajarada waxaa la yidhahdaa yani waxa weeyaan waa waa dhexgelidda waa isdhexgelidda shajarka bimacnaa waxaa laga wadaa wixii dhacay ama xasilay ama dhex galay saas way macnaha ayib maa yatadamanu cayban lahum wa fiihimna waxaa laga wada tadamunka waa kulansiga shaygu markuu shay kulansado dhexdiisa uu galo baa la yidhahdaa tadamana keensi iyo kulansi iyo macno noocaaso kale waa isku dhadhow ayib wa yarawna waxay arkaan ahlu sunnuhu altaraxuma naxariis ugu ducayn saxaabada dhammaantood in naxariis loogu duco calaa jamiicihim saxaabada dhammaantood korkood waalmuwaalaati iyo ka weliyeelasho likaafatihim dhammaantood laga weli dhigto ah, macnaha waxa weeyaan in loo wada duceeyo oo markii aad matalan waxa weeyaan saxaabada nin ka mida magaciisa soo qaado inaad tidhaahdo raximahu allahu tacaala saas macanaa raximahu allahu tacaala inaad tirahdo maalan waxa weeyaan khulafada markaad marayso raximahullah mucaawiye markaad marayso raximahullah cali bn abi aalib raximahullah raggii dagaalku dhex maray ee shaytaanku intuu ka dhex shaqeeyey yacni fitnadu dhexdooda dhacday mid kasta inaad tidhaahdo magaciisa markaad marayso raximahullah dhammaantood ilaahay bay naxariis u weydiiyaan saas macnaa ayb madhabka caanka ah waxay yidhaahdaan saxaabada taradi baa loo sameeyaa saxaabiga marka la sheego radia allahu canhu baa la dhahaa wixii ka dambeeyey marka la sheegona raximahu llahu baa la dhahaa waa isdilaax uun culimmadu uun khaasatan macnaha wax wey maaratay uun ay ay uun yacni uun u bateen mooye laakiin wax nasoo kutusaya ma jiro yacni saxaabadana raximahullahu waa la dhihila karaa cid aan saxaabo ahaynna radia radiallahu canhu waa la dhihi karaa saas maanaa wax yacni nas oo diidayahay ma i jirto laakiin isticmaalka culimmada unbaa saa u batay in la yidhaahdo attaradi lisaxaaba waataraxum ligayrihim saas macnaa wax weeyaan waa un macnaha nooc isbilaaxa culimada qaarkood ku duraarsadaan ayb yarawna waxay arkaan attaraxuma naxariis weydiin alle in naxariista loo weydiiyo calaa jamiicihim saxaabada dhammaantood korkooda waalmuwaalaati iyo ka weliyeelasho likaafatihim dhammaantood laga weliyeesho la jeclaado oo macnaha wax weeyaan yani la xidhiidhiyo oo la jeclaado oo loo nusreeyo oo ciddii caayaysoo dulminaysa laga celiyo muwaalaadka taas way macna sunnadoodii iyo dariiqadoodiina la maro wa kadalika sidaasoo kale kaa hore xaaluu la mid yahay yarawna waxay arkayaan oo ictiqaadinayaan ahlu sunnuhu tacdiima qadri aswaajihi nebiga xaasaskiisa qadarkooda weynayntiisa radia allaahu allah ka raalli noqdon canhunna xaggooda wadducaa'i iyo ducayn iyo wadducaa'a bay arkayaan ducayn lahunna dumarkaas loo duceeyo wa macrifata fadlihinna waxaa kaloo ay arkayaan dumarka fadligooda in la garto xaasaskii nebiga sal l fadligooda in la garto waaliqraara bay arkayaan oo ictiqaadinayaan qirid la qiro biannahunna iyagu ummahaatu um, lmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkood inay yihiin halkaa wuxuu ka gudagalo intaas uu ku xusay nebiga sal alla alay wasalam xaasaskiisa iyo xaqa ay ummadda ku leeyihiin iyo ahlu sunnuhu waxay ka ictiqaadsan yihiin ayib xaasaska nebiga sal alla alay wasalam in qadarkooda la weyneeyo loona duceeyo fadligoodana la garto lana qiro inay yihiin mu'miniinta mu'miniintao dhan hooyooyinkooda inay yihiin qur-aanku alla ku sheegay subxana wa tacaala inay yihiin hooyooyinkii mu'miniinta النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نبي حاسس كيف ومؤمنين تهويوين كود مؤمنين تهويوين كود بمعنى هو يدا محل قوضا هو يدا وحل قوضا حق احترامك إيا حرمضة حرمضة وحوه سادا هو يدا قور كيدو كوغو بنانين bayna xaasaska nebiguna guurkooda u bannaanayn dhankaasi waa kala mid waxayna ugu ban sidoo kale ay kala mid yihiin dhanka ixtiraamka ixtiraamkay hooyadii ku dhashay kugu lahay bay xaasaskii nebiguna kugu leeyihin waxaa la mid a xagga karaamaynta iyo weynaynta laakiin yacni yacni lalama gooni noqon karo lalama gooni noqon karo yacni sida hooyada aada qol gooni ah ama meel gooni ah aada ula fadhiisan karto ula joogi karto xaasaskii nebiga sal alla alay wasalam ma yeeli kartid oo dhankaasi hooyadaa oo kale kama ah waxaa kaloyna hooyadaa oo kale ka ahayn hooyadaa markay guurkeedu xaaraam kaa yahay carruurtay dhasho iyo gabdhahay dhasho dhanna yacni xurmadii waa sii fidaysaa soo maha dhankaasna hooyooyinka kala mid ma aha xaasaska nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh saasay macnaha oo hadday gabdho dhalaan gabdhaha hadday dhalaan gabdhaha ay dhaleen la dhihi maayo maadaama hooyo ay noo yihiin lama guursan karo gabdhihii ilan taasaa ka dhalanaysa soo ma nebiga sal alla alay wasalam yacni waxa weeyaan xasaskiisu hooyooyinkee way soo ma laakiin gabdhahay dhaleen ma yacni ummadda inay guursato ma xaaraan bay ka yihin ya ama nebiga ha u dhaleen ama rag kale ha u dhaleen dhankaana xukunku ma faafayo xurmadu ma faafayso dhankaa u faafi mayso ayaga unbay ku egta ayaga unbay ku eg tahayo iyaga baan guurkoodu bannaanayn yacni in lala khulwoon karaynin dhanka hooyana waxay ka yihiin ixtiraamka iyo inaan la guursan karin qadarinta karaamaynta xuquuqdaasi macnaha hooyooyinkeen ay ka yihiin macnaha ayib alimaam ibnu kaiir caleyh raxmat ijmac buu soo gurinaya macnaha isaga alla subxaana wa tacaala nikaaxooda waa midka xarimay qur-aanka ku yidhi wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allahi walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ah, malihidin inaad nabiga gadaashii xaasaskiisa guursataan ayb caaisha oo ugu da'yaray dumarka nebiga sal ly wasalam nebigu markuu dhimanayay siddeed iyo toban jir bay ahay sal lay wasalam sideed iyo toban jir nebiga gadaashiisana wakti dheer bay noolayd wakti dheer bay noolayd haddana maca daalika yani waa xilligay yani waxa weeyaan ayba dumarkuba xilligay qaangaadhka fiicanba noqdaan ba way macnaha iyadoo yaraan buu nabigu ku guursaday sal lay slam siddeetan jir buu siddeed iyo toban jir buu kaga dhintay haddana maca daalika loogama dambaynin nabiga salawatu rabbi saasay ku joogtay ilaa ay ka geeriyooto saas macnaha radi allahu canha ayb xaasaska nebigu sal lla alay wasalam ee marka ixtiraamkaas mudan hadda laynoo sheegayo waa ilaa kow iyo toban buu gaadhsiiyey ibnulqayim caleyhi raxmatullahi sidaana waa sida mashhuurkaa wey waxaa ugu horeysay khadiija binti khuwaylid alasadiya nebigu sal alla alay wasalam yacni qabla alnubuwa iyo qabla albictha buu guursaday afartan jir bay ahayd baa laleeyay markuu guursanayay nebigu sal alla alay wasalam intii ay noolayd lama guursanin ayada keliya xaasu ahayd carruurtiisoo dhanna ayadaa u dhashay markii laga reebo ibraahim ibraahim markii laga reebo oo maariya ay dhashay caruurta intooda kale wiilal iyo gabdhaba khadiija u dhashay dumarka kale ee uu nebigu qabay hal ilma umayna dhalin saas maana saas daraaddeed nebigu sal lla wasalam caaisha markii waxoogaa wax ka sheegtay khadiija way ka masayrtay waxyaaluhu nebigu sal lla wasalam uu caaisho kula hadlay waxaa ka mid ahaa caruur baan idinka waayey ilaahayna khadiiju iga siiyey buu nabigu sal lay slm marka maziyay ahayd ay lahayd khadiija radi allahu canha ta kaleeto waxa weeyaan nebiga sal lay wasalam yacni xilli uu qurbo ku jiro oo wakhtigii dacwadu ku bilaabatay bay xaas u ahayd aad bay u garab istaagtay nebiga sal alla lay wasalam waxay dhimatay baa la leeyahay qabla alhijrati bialaati siniin nebigu markuu soo hijroon rabo saddex sano ka hor ayay geeriyootay radia allahu canha wa waxaa ka dambaysay sawda binti zamca sawda miyaa ku xigtay mise caaisha ku xigtay khilaafaa ku jiro sawda ku xig yani wax weeyaan ayaa xaaska labaad ahayd caaisha bintu abi bakrin sidiiq radi allahu canha baa xaaska saddexaad ah nebigu sal ly slam wuu guursaday iyadoo macnaha waxa weeyaan lix jir ah wuxuuna la aqalgalay iyadoo sagaal jir ah <clears throat> gabadh bikra ah oo gabadhnimo uu ku guursaday nebigu iyada keligeedu ah inta kale dumarkiisu wuxuu ku guursaday nebigu sal alay wasalam garob buu ku guursaday waa loogu horreeyey nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh caaisha radi allahu canhaa nebigu sal alay waslam dadku ugu jeclaa markii la weydiiye oo layidhi nebigu sal alay waslam dadka yaad ugu jeceshaha caaishaan ugu jeclaa buui xagga raggaa la yidhi aabbaheed buu nebigu sal alay slam waa qoyskaasba xagga dumarkana caaisha xagga raggana aabbaheed baan ugu jeclahay buu nebigu uri salawatu rabbi waslm abubakr sidiiq ayib qisadeedii baad garanaysaan oo macnaha waxa weeyaan ilaahay toddobada samo korkooda markii lagu been abuurtay toddobada samo korkooda ilaahay ka soo beriyeelay subxaana wa tacaala oo aayaad ilaa yoomina hada aan akhriyeyn ilaahay subxana wa tacala baraa'adeeda uu kaga hadlay macnaha xafsata binti cumar ibni khataab baa iyadana ku xigtay oo cumar uu dhalay zaynaba binti khusayma binti alxaarith alqaysiya oo iyadoo aan aad caanu ahayn baa iyadana jirta umu salama hinda binta abi um, umayata almaqzumiya waxaa la yidhaahdaa dumarkiisa dhimashada iyadaa ugu dambaysay baa la yidhahdaa qaarna waxay leeyihin safiya ka dambaysay zaynaba binti jaxshi baa iyadana ku jirtay khawaasteeda waxaa ka mid a iyada tilmaamaheeda waxaa ka mid ah ay dumarka kaleoo dhan la dheertahay uguna faani jirtay toddobada samo korkoodaa laga soo guuriyey iyada ilaahay baa guuriyey subxana wa tacaala guurkeeda toddobada sabon korkoodaa laga tawaliyey dhulkaba laguma guurininba saas daraaddeed bay dumarka ugu faani jirtay oo dhihi jirtay dumarka kale nebiga idinka ehelkiinaa idin guuriyey bay dhihi jirtay laakiin aniga ilaahay baa kor iga soo guuriyey waa qisadii macnaa waxa weeyaan suurat alaxzaab yacni waxa weeyaan qisadii qisada ay ku timid oo gabadha iskale haweenta kale waxa weeyaan yacni waxa weye juwayriya bint alxaaris oo banilmustaliq banilmustaliq sabaayaadkii reer bani mustalq markuu nabigu sal alay slam weeraray dadkii laga soo qafaashay bay ka mid ah waxaa ka mid ah dumarkiisa ka mid ahaa ummu xabiiba oo magaceeda la yidhaahdo ramla binta abi sufyaan abu sufyaan baa dhalay ummu xabiiba ayay caan ku tahay ayadana nebigu sal lay slam dumarkii u guursaday bay ka mid ahayd waxaa ka mid ah safiya binti xuyay bni akhtab ah, oo iyadana ahayd asalkeedu yahuudiyad bay ahayd yahuudeyd bay ahayd oo waxay ka soo jeedaa safiya khaybar waxaa dhalay ninkii alxuyiy ibnu akhtab ee salaadiintii iyo ogaasyadii yahuudeed ahaa ayaa dhalay marka khaybar dadkii lasoo qabsaday bay ka mid ahay nebigu intuu xoreeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu guursaday meherkeediina wuxuu ka dhigay xoraynta uu xoreeyey buu nebigu uga dhigay salawatu rabbi wasalaamu calayh haweenta haweenka tobnaad ee ugu dambaysa waxa weeye maymuuna bint alxaaris alhilaaliya waxaa la yidhaahdaa waa haweentii ugu dambaysay nebigu uu guursado salawatu rabbi waslamu caleyh dumarkiisa iyadaa ugu dambaysay maymuuna kow iyo tobankaas ayaa dumarkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyaga waxa weeye addoommadu waa meeshooda laakiin haween haweenka xorta ee nebigu guursaday sal ly slam oo u qabay kuwaasay ahayn macnaha kow iyo tobanku iskuma soo gaadhin nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh kow iyo tobanku maray isku soo wada gaadheen ma jirto ayib saasay macnaa adiga waxaa u badan baan u malaynayaa sagaal sagaal baa isku soo gaadhaan u malaynaya nebiga salawatu rabbi waslamu calayh ayib dumarkaas marka uu ka hadlayo oo uu leeyahay ahlu sunnuhu dumarkaasi weynayntooda ayaa ka mida usuushooda waa dumarkaa rasuulku qabay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaana mas'aladaasi lagu khilaafayaa nimanka la yidhaahdo raafidada oon hadda soo sheegnay darsigeena udambe kusoo sheegnay iyagaa waxay lacnadaan dumarkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khaasatan caaisha iyo xafsay lacnadaan siday labadoodii aabbaba u lacnadaan bay iyagana u lacnadaan calayhim min allahi maa yastaxiquun ayb wakadalika sidaasoo kaleba yarowna waxay arkaan asxaabuulxadiidku oy ictiqaadiyaan weeye tacdiima qadri aswaajihi nebiga xaasaaskiisa qadarkooda qadarkaa weynayntiisa ayay arkaan ahlu sunnuhu ayib radi allaahu allah ka raali noqda canhunna xaggoode waadducaa'a bay arkayaan ahlu sunnuhu ducayn lahunna dumarkaa loo duceeyo wa macrifata fadlihinna waxay arkayaan oo ictiqaadinayaan dumarkaa fadligooda garashadiisa oo dee maxaa fadli ku soo arooray khaasatan yacni waxa weeyaan khadiija iyo caaisha si gooni ah saas macna ayib kuwo kaleeto iyaguna fadli gooni ay leeyihiin sida umu salam oo kaleeto yani iyadana waa soo aroortay maalan xafsa oo kale ilaa aakhirihi dhammaantood waxaaba fadli u abaa inay nebi maxamed xaasas u ahaayeen yaaba fadli ugu filanba sooma aakharana ay xaasaskiisa noqon doonaan kafa dalika fadlan wa fakran wa sharafan intaasaaba ku filanba macna waliqraara bay arkayaan qirid la qiro biannahunna ayagu ummahaatu lmu'miniina muminiinta hooyooyinkood inay yihiin mu'miniinta hooyooyinkood inay yihiin qirid la qiro ayay arkayaan ayb wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ahlu sunnuhu oo wayashhaduuna ay qirayaan anna axadan ruux laa tajibu inayna waajibaynin lahu isaga aljannatu jannadii inaysan u waajibayn wain kaana haba ahaado camaluhu camalkiisu xasanan mid wanaagsan haba ahaadee wa ariiquhu dariiqiisuna iyo jidkiisuna murtadan mid raalli laga yaha haba ahaatee ilaa an yatafadala inuu tafadulo mooyaane allaahu alle calayhi korkiisa inuu ku tafadulo iska siiyo mooyaane oo fa yuujibuhaa wuu waajibinayaa alle jannadii buu waajibinayaa lahu isagu u waajibinaya bimanihi galladiisa sababteed wa fadlihi iyo dheeraadsiintiisa sababteed ayib ama fa uu markaa waajibiyo id cilladuna waxa weeye cillada iyo sababta loo leeyahay ruuxna camalkiisu janno geyn maayo haba fiicnaadee id cilladu waxa weeyaan camalu lkhayri khayrka samayntiisa alladii kaasoo camilahu uu sameeyey khayrka uu sameeyey camalka khayrka ahee uu sameeyey lam yatayasar ma fududaanin lahu isaga uma fududaanin ilaa bitaysiirillaahi ilaahay fududayntiisa mooyaane si kale uguma fududaanin caza qaalib ahaa ismuhu magiciisii falow lam yuyasirhu hadduusan alla fududayn lahayn u fududayn lahayn isaga camalkaa hadduuna fududayn lahayn lahu isaga hadduusan u fududayn lahayn walow lam yahdihi hadduusan alla hanuunin lahayn lam yahtadi muusan hanuuneen lahu camalkaa muusan ku hanuuneen abaddan weligii kumuusan hanuuneen ayb halkaasi falow lam yuyasirhu lahu ma idiin qorayaa lam yatayasar lahu ma ku daraya ah, kay kuma yaala lakiin hoos buu hamishka wuxuu leeyahay yani makhduudaadka qaarkood bay sidaa ku yaallaan waana saasaana saxabka taqriiban saasaa maxaa yeelay falow lam yuyasirhu lowda jawaabteedii baa meesha ka maqan lowda hore lowda hore id cilada hore lam yatayasar lahu ilaa bitaysiiri falow lam yuyasirhu hadduusan allah u fududayn lahayn lahu isaga hee hadalka weli sooma taagna lam yatayasar ma fududaadeen lahu isaga uma fududaadeen waa inay jawaabtu halkaa dhacdo ayib walow lam yahdihi hadduusan alla hanuunin lahayn lam yahtadi muusan hanuunin lahu camalkaa muusan ku hanuunin abadan welig taasi waa mid qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla wuxuu yidhi walowlaa fadlu ullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn calaykum korkiinna uu ku tafadulay waraxmatu iyo naxariisashadiisa uu idiin naxariistay haddayna jiri lahayn maa zakaa ma dahirnaadeen minkum xaaluu idinka idinka mid yahay min axadin cidna abadan weligii ma dahirnaadeen walaakina allaha allaase yusakii wuxuu tahiraa man yashaau cidi doona hadduusan ilaahay naxariistiisiiyo fadligiisa aydan ku dahirin dahaaro aydaan ku heli lahayn oo alla uudan idin siin lahayn xoog iyo xeelad aad leedihiin maydaan ku dahiraanteen taskiye iyo iimaan iyo khayrtoona maydaan ku heshen allah subxana wa tacala ciduu doono dahira fii aayaatin xaalay aayaddu ku dhex jirto aayado kale oo siwaha iyada aan ahayn aayado la macnaa baa jira oo sidaas tilmaamaya man saas man walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuhu latabactum shayaana ilaa qaliila ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa hadduuna jiri lahayn shaydaan baad raaci lahaydeen wax yar mooye kulligiin shaydaan baa idin duubsan lahaa way macna laakiin ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa ayaad ku hanuunaysaan saas way macna ilaahay baa idin hanuunaya subxana wa tacala ayib marka masaladan waa masalada loo yaqaano istixqaaqu althawaabi bilcamal ama istixqaaqu aljannati bilcamal jannada ma camal baa lagu mutaa oo camal baa lagu iibsadaa oo camal hadduu ruuxu la yimaado jannadu waa sidii badeeca uu gadanayo qasab weeye inuu helo miya maya masaladu wuxuu sheekhu ina leeyahay ruuxna camalkiisu lacagtii janno uu ku gadan lahaa oo kale ma ah janno haddii macnaha camal uu la yimaadana laasim qasab ah ma aha inuu janno helo ilaahi baa subxaanahu wa tacaala fadligan iska leh camalku waa uun sabab sababka in aad midhihiisii ku heshana oo musababkii aada gaadhana ilaahay mashiicadiisa iyo idankiisay ku xidhantahay soomaynaan saas soo baran saasaan soo barannay sabab kasta isagu lama madax bannaanaan karo inuu musababkii aad ku hesho markaan ka soo hadlaynay masaa'ilu alqadaa waalqadar baa waxaan soo sheegnay qaacidada odhanaysa alsababu laa yastaqilu ya fii musababihi saas way macnaha lama madax bannaanaan karo musababkiisa inta sababkii la helo ayaa haddana dhici karta in musababkii la waayo sooma jeed musababka in la helo marka waxay ku xidhan tahay ilaahay idankiisa ogolaanshihiisa bixintiisa bay ku xidhan tahay camalkan marka aynu la nimideen janno ku doonayno rido ilaahay ku doonayno waa sabab laakiin inaan midhihiisii ku gaannoon janno ku galno ma isagay ka dhalanaysaa mise siisma ilaahay siisma ilaahay saas macna hadda ka hor baan soo miaalinay inaad suuqa tagto ood ganacsato oo aad orodo oo dadaasho oo waa sabab laakiin inaad ku faa'iidaay ma laasim baa yaa maya waad ku khasaari kartaa faa'iidada ilaahay baa bixiya laakiin camalki iyo dadaalku waa sabab midhihii inaad gaadhana ilaahay gacantiisa ku jirta ilmaad doonaysaa sababkii baad la imaanaysaayo waad guursanaysaa guri baad samaysanaysaayo xaafaskaagii baad is arkaysaanoo hawshii waa isku rakibtay maxaad rabtaa inaad ilmo hesho soo maha nin kaloo kastoo hawl isku rakibaa ilmo ma helayo yaa maya ma helayo qaarna waa la siin qaarna la siin maayo soo maha marka musababku ilaahay gacantiisu ku jira wakadaalika camalkan aan janno ku doonayno waa sabab jannadan ku rabnay inaan ku helana ilahay gacantiisa ku jirta mala fahmi saas way macanaa saas daraaddeed baa qur-aanku camalka in janno lagu galay jannada in lagu galay camal in lagu galay sababtii buu qur-aanku tilmaamaya tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun bisababi camalikum baa jannada laydinku dhaxalsiiye u fiirsan lama dhihin jannada idinkaa yeeshay waxaa la yidhi waa laydin dhaxalsiiyey waa laydin siiyey laakiin maxaa laydinku siiyey bisababi alcamal camalku waa sababkii laakiin jannada yaa bixiyey allah baa bixiyey subxana wa tacala saas way macanaa allah baa bixinay saas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaanaan taa u gudbin sababta labaad ee aan camal janno loogu gelaynin keligii uusan janno u keensanaynin waxa weeye oo uusan la madax bannaanaanayn jannada geliddeeda ayadana waxa weeyaan camalkan laftiisa sababka ah ee jannada sabab u noqonayaay yaa ku siiyey laftiisa yaa allah subxaanahu wa tacaala baa ku siiyey camalka laftiisana hadduu rabowa kuma siiyeen soo ma marka sababkiina isagaa ku siiyey oo camalkii ah hadduusan ku siin lahaynna maadan hesheen musababkii ka dhalanayeyna oo jannadii ana isagaa bixinayay tayib jannada isagaa bixiyey mise adaa shaqaystay marka yaa isagaa bixiyey leanna sababtii lagu gelayeyna isagaa ku siiyey sababtii midhihii ka dhalan lahayo musababkiihiina isagaa ku siiyey kulli waa siisma ilaah kulli waa siisma ilaah sabab sax camalku sabab waa yahay laakiin sababku saan sheegnay midhihiisa iyo natiijadiisa lama madax bannaanaado midda uu sheekhu tilmaamay mid marka waa sababkaa arrintaa dambeo sababkana oo camalkana ilaahay baa bixiya hanuunka isagaa ku siinaya jannadana isagaa ku siinaya saas macnaha waxa way sheekhu uu inoo sheegay laakiin middaa kaleetana waa jirtaayo horaan usoo sheegnay macnaha ayib alimaamu albukhaari wa muslim waxay soo saareen xadiis caaisha oo nebigu yidhi sal lla alay waslam sadiduu waqaaribuu sadiduu waqaaribuu yacni toosnaada oo wixii laydinka rabay dhammaystira waqaaribuu dhoweeya wa abshiruu bishaaraysta fainahu lan yadkhula axada axadu aljannata bicamalihi ruuxna camalkiisa janno ku geli maayo qaaluu walaa anta yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ma adiga xataa annaga la garay ma adiga xataa camalkaaga janno ku geli maysid miya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam walaa ana ilaa an yatahammadanii allaahu bimakfiratin waraxma anigu xataa camalkayga janno ku geli maayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ihuwiyo dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisa inuu huyo mooye huwiyo mooye camalkayga janno ku geli maayo ya saas ilaahay waafajintana isagaa iskale jannada bixinteedana alla subxana wa tacala isagaa iskale taasi addoonka waxay macnaha ka saaraysaa waxa la yidhaahdo inuu ismahadiyo oo maxaabad ismahadinba intaan aada adduunka ku haysana ilaahay baa ku siiye allah ku siiye subxana wa tacala xoog iyo xeelatoona maadan ku keenin waxaad adigu leedahood ku kibirto ama isku cajabiso ama isugu bogtaayo meesha maba yaallaba adigoo dhan musayar baa ta ilaahay subxaana wa tacaala waafajintiisi iyo tasiilkiisi iyo siintiisaad ku socotaa marka wax aad daatayen adigu leedahood ku faantaba maba lihidba meeshaba ma yaallaba macana cujbiga dhan baa kaa baaba'aya marka mar walba tawaaduc iyo wuxuu dareemayaa addoonku macnaha markuu fahmo wuxuu dhaxal siinayaa mar walba inuu dareemo inuu yahay addoon la leeyahay wixii ilaahay ka rabayna aan buuxinin si kasta haddaad ducdaada xadiid baa jira xaakim uu soo saaray ibn اlqayim raxmat ullaahi uu saxiixinayo laakiin culimada qaarkood way daciifinayaan xadiiska odhanaya nebigu sal alay wasalam ninbuu manaa waxa weeye yuu sheegay weligii intii ilaahay abuuray subxaana wa tacaala cibaado uun ku dhex jiray ilahay uu u cibaadaysanaya subxana wa tacaala aakhare markuu tegey buu allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fadligayga jannada ku gal fadligayga jannada ku gal markaasuu yidhi ilaahu fadligaaga ku geli maaye baan ku gelaya bini aadan adigu maxaad ka taqaanaa faduushiisa bal ninkan haddiiba janno gal la yidhi asaga maxaa war badan geliyay soo inuu jannada iska galo maahayn maya camalkiiyan ku galhayaa buu allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi hal nicmo oo nicmooyinkan u galay ah iyo camalkii uu weligii cimrigiisa la yimid isu fiiriyo isu xisaabiya waa laysu xisaabiyey halkii nicmaa dhammaysatay wuxuu weligiiba cimrigiisa samaynaya nicmooyinkii kale oo dhan oo ilaahay u galay oon muqaabil lahayn baa soo hadhay iyo isagoo wixiisii la dhammaystay naarta u kaxeeyaa layidhi markaasuu yidhi ilaahu fadliga kakaadda janno igu geya maxaa markii hore kuu diiday ilaahu fadligaaga janno igu geya soo maarti hal nicmo oo nicmooyinka ilaahay ka mida oo uu adduunka kuu galay baa dadaalkaaga oo dhan uusan u dhigmin taasaad garan kartaa marka inay tahay nicmadan adgelitaanka jannadu inuu yahay fadli ilaahay inuu yahay subxana watacaala saas fadlullahi saas macana amaa camalku waa mujaradu sabab arrintaa iyadaa waxaa khilaafsan asalkaa waxaa khilaafsan nimanka la yidhahdo muctasilada oo waxay leeyihiin yajibu cala allahi alihaaba waxaa kalooy qabaan aljannatu ciwadu alcamal wa amanuhu bay dheheen ah ilaahay waxaa waajib ku abadheen waajib waxa ku caqlan inuu addoonka camalka saalixa la yimid inuu abaal mariyo wa ilaa waa dulmi bay dheheen meelka dhac wey waan yacni waxay u noqonaysaa mas'aladoodii e, aqiisadoodii iyo baadilka hayde waxay iyagu dejiyeen iyo qawaacid ay dejiyeen bay mar walba ilaahay ku miisaameen subxana wa tacala saa hadduusan yeelin waa gardaran yahay bay dhahayan sidaa hadduusan yeelin waa dulmi saa hadduusan yeelin cadaaladdu ka tegi waa waxay iyagu dejiyeen waxay iyagu dejiyeen miisaanay dejiyeen bay ilaahay subxaana wa tacaala saarayaan oo ku xukumayaan macnaa saas weyaan marka waxay yidhaahdeen jannadu camalkii lala yimid ciwadkiisii iyo bedelkiisii iyo lacagtiisii wey yani camalkaad la timid lacagtii aad ku heli lahayd waad iibsatay ayib masaladaasi waxay u cuskanayaan asalkoodii ahaa taxkiimu lcaqli taxkiim alcaqli halkaasay ula noqonayaan oo macnaha usuushooda ka mid ah marka muctasilada ayaa ahlu meeshan ku khilaafsan warkooduna waa war kitaabka iyo sunnada iyo ijmaca salafkuba uu burinay wey macnaha wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ahlu oo wayashhaduuna waxay qirayaan ana allaha alle caza wajalle ajala likulli makhluuqin ajala wuu ajaleeyey likulli makhluuqin makhluuq kasta ajalan ajal buu u ajalay ah, wuxuu u sameeyey wakti buu ruux kasta u sameeyey oo u dhimanayo ayib wa ana nafsa nafina lan tamuuta dhiman mayso ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane si kale ku dhiman mayso kitaaban yacni buu ahaaday ama kataba kitaaban xaal uu yahay mu'ajalan oo la dibdhigay waa kitaab la ajaliyey oo wakhti loo sameeyey waa shay qoran oo haddana wakhti loo sameeyey waida inqadaa markuu dhammaado hadduu waidaa goortii inqadaa uu dhammaado ajalulmar'i ruuxa ajashiisa iyo wakhtigii loogu talagalay markuu dhammaysto falaysa ma ahaanin markaa ila almowtu geeri mooye wax kale ma jirto markaa waxa daba yaallaayo waa uun geeri walaysa mana ahaanin minhu geerida xaggeeda fawtun fakasha ma ahaanin walaysa ma ahaani way oo ma jirto fawtun fakasho minhu geerida xaggeeda laga fakado ma laga carari karayo sina loogama fakan karayo macnaa haddii wakhtiga yimaado qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajal walikulli ummatin ajal faida jaءa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun walikulli ummatin ummad walba waxay leedahay ajalun ajal baa u sugnaatay wakhti bay leeyihi faidaa goorti jaaa uu yimaado ajaluhum ajalshoodii wakhtigoodii loo qabtay markuu yimaado laa yastaakhiruuna dib dhici maayaanoo dib mari maayaan saacatan wakhti yar walaa yastaqdimuuna kana hormari maayaan waxaan adduunkan aad arkaysaan waa waxooda kala qorshaysan saynu horay u soo marnay masalatu alqadaa waalqadar baynu soo marnay waxan inuu yahay wax la kala qorsheeyo oo la kala qoondeeyo oo la kala qoray mar hadduu kala qorshaysan yahay nafta wakhtigii ilaahay ku talagalay hadduu yimaado mana ka soo hormarayso ilbiiqsi ilbiiqsina kadib dhici mayso wakhti bay leedahay saas macana wa qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wamaa kaana ma ahaanin linafsin naf uma ahaanin an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaahi ilaahay idankiiles inay ku dhimato mooye kitaaban xaal u yahay ama kataba wuu qoray kitaaban kitaab mu'ajalan oo la ajaleeyey oo la dib dhigo wakhti leh kitaab wakti leh ayaa la qoray oo arrintaasi macnaha wax way ay ku qoranta mas'aladan waa masalada loo yaqaano taqdiiru alaajaal ajasha ajasha shay walba ajal iyo wakhti go-an buu leeyahay oo uusan dhaafayn ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waa ka qoran yahay ajashii loogu talagalo makhluuq walba uu ugu talagalay ma dhaafayo kana soo hormari maayo nafina ma dhimanayso ilaa idan ilaahay mooye qoraalkii iyo wakhtigii loogu talagalayna ka soo hormari mayso kana dibdhic mayso wakhtigeedii markuu yimaadana waxa ku xigaayo waa inay dhimato un si kasta hadday u taxadarto oo si kasta loo ilaaliyo oo dhinac walba laga maro oo si kasta loola dadaalo lagama baajin karayo geeridii khalqigoo dhan hadday isu tagaan maca khubaradooda dhakhaatiirtooda awoodooda naf wakhtigeedii soo galay ma baajin karaan malaa'ig iyo insi iyo jinniba hadday isu tagaan saas way macna ilaahay subxaana wa tacaala baa maamulka wata sidaasaa macnaha waxa weeyaan qasadku u yahay ujeedadata macnaha ayib wuxuu yidhi wayashhaduuna waxay qirayaan ahlu sunnuhu anna man maata ruuxii dhinta wayashhaduuna waxay qirayaan anna man maata ruuxii dhintay aw amase qutila la dilay faqad inqadaa wuu go-ayoo waxaa dhammaaday ajaluhu ajashiisiibaa dhammaatay qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla wuxuu yidhi low kuntum haddaad tihiin haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen la baraza bannaankay u soo bixi lahaayeen alladiina kuwii kutiba la qoray calayhim korkooda alqatlu dilidda korkooda lagu qoray way soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meelihii dhinacoodu dhigmi lahaa ee lagu dili lahaa halkaasay usoo bixi lahaayeen saas man yacni aayaddu waxay ka jawaabaysa oo laga jawaabayay markay yidhaahdeen low kaana lanaa min alamri shay-un maa qutilna haahunaa haddaan talada wuxuun ku ahaan lahay oo talada go-aanka dagaalka iyo taladiisa iyo haddaan wuxuun ku lahan lahay meeshana laguma laayeen bay dheh laakiin maxamed taladii buusan waxbaba naga siininba taasaa laga jawab waxaa la yidhi xataa haddaad guryihiinna ku jiri lahaydeen ragga loogu talagalay in la laayo oo wakhtigoodii soo dhammaaday guriga kumayna jireene meeshii dhinacoodu dhigmi lahaa ee lagu dilahaa lahaabay u soo bixi lahaayonu iman lahay qasab wa ismaba celin kartid adoon lagu wato unbaad arkay saas daraaddeed baa nebigu waxaa ka sugan sal ly waslam inuu yidhi allah subxaana wa tacaala addoon markuu damco inuu meel ku dilo nafta kaga qaado dan baa loo geliyaa meesha iyadahay saad isaga joogto ood u degan tahay unbaa un waxaa lagu gelinayaa warheedheh hawl weyn baa xamar kaa jirtay bal xamar u dhaqaaq maalinta dambe orod tigid ii raadiyo diyaarad ii raad xataa ma sugi karaysa war xaggeedu socota si walba haddii la laguma baajin karayo meeshaasaa lagugu sughayaa waa lagu wadaa meeshii markaad tagto waad fiican tahay baa laguli markaa un baa lagula duuli yaa ku wada yaa ku soo kaxeeyey yaa meeshan ku geeyey lagama yaabana adoo meesha aad ku dhimato lagu talagalay inay tahay qaahira inaad nairobi ku dhimato rajo lagama qabo saas man meeshii waa in lagu geeyo halkii waa inaad ku dhimato meesha markaad istaagto nafta waa in lagaa qabto saas man wax sabab lagaaga dhigaba ayb wa qaala alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala aynamaa takuunuu meel alla meeshaad ahaataanba yudrikum waxaa idin haleelaya almowtu geeridii waa idin haleelaysaa walow kuntun aad kuntum aad ahaateenba fii buruujin saro dhexdood mushayadatin oo la adkeeyey saro dherdher oo la adkeeyey haddaad xataa dhex gashaan halkaas geeridu way idinku imaan ya oo haddii geeri laga fagan karayo soo madaxdu kama fakatay maxaa ciidan ku wareegsan maxaa waardi saaran maxaa dhakhaatiir dul jooga maxaa maarata yani waxa weye dawlad ah maxaa macnaa wax kasta oo uu ku badbaadi karo waa samaynaya haddana maca daalika waxa weeyaan wax loo qaban karo ilahay abuurta ma jiro waa la kaxaynaya saas way macnaa marka meella kuma fagan kartaan walow kuntum fii buruujin musayada saas way macnaa mas'aladani marka waxa weeye qasadka laga leeyahy maxay tahay qasadka laga leeyahy waxa weeye ahlusunna waljamaaca waxay qabaan ruuxa hadduu dhinto iyo haddii la dilaba wakhtigiisii unbuu dhammaystay hadduu goob dagaal intuu tago goob dagaal intuu tago dagaalka lagu dilo cimrigiisii miyuu degdegay mise aje wakhtigiisi waa dhammaystay wakhtigiisi waa dhammaystay sababta ilaahay u xariqo u qoray baa waxay ahayd geeridiisu inay ku timaaddo dil sababtii laakiin waa la dilay ee dagaalka hadduusan aadi lahayn uu sii noolaan lahaa warkaasi ma saxba <laughs> waa warka muctasilada wa dadka aad baad uga baqli sooma alla wuu laqmaday bay ku wuu laqmaday ah. hadduu joogi lahaa maxaa meeshaa u diray kolley iyo kolley wuu dhiman lahaa waana la dili lahaa cimrigiisuna intaasuu ku ekaa mana dhici karto wixii ilaahay qoray wax ka siyaasan inuu keeno si kasta hadduu u taxadiro adiga meel halisa gal makhaadir gal furin tag magaalada joog sara dhex gal ciidamo isku waardiye tii ilaahay hadday timaado meel walba waa inay ku haleesho kala dilayna wakhtigiisii waa dhammaystay ka dhintayna wakhtigiisi waa dhammaystay sidaasi waxaa khilaafsan nimanka la yidhaahdo muctasilada oo waxay yidhahdeen ka dhintay la garayo isaga wakhtigiisii dhammaystay laakiin kan la dilay wuu laqmadaye haddii uu meeshaa uusan tegi lahayn waa sii jiri lahaa bay dheh sii noolaan lahaa cimri deg deg baa ku dhacay cimrigiisii oon dhammaanin iyo ajashiisii oon la gaadhin baa la dilay sidaasay qabaan waana madhab baatil ah wey macnaha saas weyaan ayib leanna ma dhici karto alla subxaana wa tacaala intuu ajal u sameeyo haddana ajashaa inuu gaadhi doono inuusan ogeyn miyaa dhici karta ajal inuu u sameeyo haddana uu og yahay ajasha inuusan gaadhaynin ma dhici kartaa ma dhici karayso saas macana ma dhici karayso ama ma ahee yacni leanna waxay waxaa ka dhalnay middaa iyadaa inuuba alla uusan ka warhayninba cawaaqibta iyo arrimuhu waxay ku dhammaan doonaan taana waxa weeyaan waa nisbatu اljahli ila allahi tabaaraka wa tacala waana masalo kufri awn waa masalo gaalnimo ah wey macnaha halis marka muctasilada ra'yiga ku tegay ahlusunna waljamaca ayay khilaafsan yihiin saas macnaha ayib wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ana allaha alla subxaanahu nasahnaantiisa nasihidiise khalaqa inuu abuuray ashayaaiina shayaaiinta inuu abuuray yuwaswisuuna xalay waswaasinayaan lilaadamiyiina aadamiyiinta in xalay waswaasinayaan kuwa aadam loo aaneeyo caruurtiisa xaalay waswaasinayaan wayaqsiduuna xaalay u qastayaan istizlaalahum istizlaalahum yacni simbirraxa dalabkooda inay raadiyaan simbirrixintooda iyo yacni waxa weeye khalad ku rididooda iyo lugta inay u fakiyaan ayib wayatarassaduuna xaal ay u cimilgelayaan lahum iyaga u cimilgelayaan yani aadamiyiintii xalay shayaadiintii u cimilgelayaan gelayaan qaala allahu alla wuxuu yihi caza wajalla wuxuu yidhi wa ina ashayaaiina shayaaiintii la yuuxuuna way waxyoonayaan ilaa wliyaa'ihim kuwa iyaga raacsan bay u waxyoonayaan maxay ugu waxyoonayaan liyujaadiluukum kuwaa raacsan shayaadiinta ee shayaadiintu u waxyootay kuwaasi liyujaadiluukum si ay idinla doodaan oo ay muran u keenaan wain atactumuuhum kuwa shayaadiinta u adeegaya haddaad addeecdaan oo warkooda qaadataanna inakum idinku la mushrikuuna kuwa ilaahay wax la wadaajiyey baati ayb waxaa kaloo ictiqaadsan yihiin wa ana allaha alle hadalku waa wada socdaa wa ana allaha alle yusallitu inuu sallidayo calaa man yashaau ciduu doono yusallituhum dheh shayaadiinta inuu dirayo oo sallidayo calaa man cid korkii yashaa uu doonuu shayaadiinta ku sallidaya wayacsimu wuu ilaalini alle min kaydihim shayaadiinta dhagartooda wa makrihim iyo khayaanadooda wuxuu ka ilaalinayaa man yashaau cid doonuu ka ilaalinaya shirqoolkooda iyo makrigooda iyo dhagartooda iyo yacni cidduu rabuu ilaahay ka ilaalinaya cidduu doonana farhu uga qaadaya waa ku sallidaya qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajal wastafziz man istatacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaadi wacidhum wma yacidhum الshayطaanu ila guruura ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan wakafaa birabbika wakiila shayطaan baa lala hadlay markuu ibliis aadam inuu sujuudo diiday oo uu markii lacnadu lagu dhufto la lacnaday uu ilaahay ka baryayo yidhi ilaahay waqti isii oo la yidhi waa lagu siiyey buu marka wuxuu ku dhaartay inuu aadam iyo caruurtiisa aadam carruurtiisa inuu sirid goynayo baabi'inayo markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala wastafziz duufso ama fiijiso duufsaa la yidhi man istatacta cid alle ciddaad kari karto oo minhum ayaga ka mid intaad kari karto duufso oo lumi bisawtika dhawaqaaga iyo sawtkaaga iyo codkaaga ku lumi ku duufso wa ajlib yacnii qayli ama kici calayhim korkooda waxaad ku qaylidaa oo ku kicisaa bikhaylika fardoolaydaada warajilika iyo ciidamada afantariga lugta ah intaba ku kici baa ayib washaarikum la wadaag baa la yidhi fil amwaali xooloyaasha la wadaag walawlaadi iyo caruuraha wacidhum u yabo sheeko been beena u dhis filim beena u dhis ah, yabo aan waxba ka jirin u samee baa layidhi wamaa yaciduhum umana yaboohayo ashayaanu shayaankii ilaa guruuran kada mooyaane wax kale uma yaboohayo waa uun kado god buu doonayaa inuu kaaga boodo waxaan jirin buu kuu sawiraya intaa markii lagu dhawaa waxaa layidhi oo la daba dhigay inna cibaadii bu alla yidhi subxana wa tacala inna cibaadii addoommadayda wan wanaagsan laysa ma ahanin laka adiga kuuma ahanin calayhim korkooda sultaanun wax xujo iyo awood ah ayaga awoodaad ku baadiyayn karta ma jirto wa kafaa waxaa filan birabbika rabbigaabaa ku filan wakiilan mid la tala saartoo tala loo dhiibto ayb wa qaala alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala ha yacni wastafziz man istatactada macnaha waxa weeye ciddaad doonto duubso oo u isticmaal sawdkaaga ila shaytaanku qaabo badan waxuu ku duubsadaa sawdka shaytaanku waxa weeye waa dhawaq kasta oo dadka baatil ugu yeedhaya macsiyo ugu yeedhaya xaqana ka leexinaya muusig ha ahaado hees ha ahaado midki taagan ama meel taaganoo baatil ugu baaqaya ha noqdo shirki ugu baaqaya bidca ugu baaqaya macsiyo ugu baaqaya ha noqdo kulli waxaa la yidhahdaa sawtu shaydaan wa waa sawtu shaytaan sawt kasta oo ilaahay subxaanah wa tacaala jidkiisa khilaafsanoo macsiyo ah waxaa la yidhahdaa sawtu shaytaan marka sawdkaagaas ku duubsale u isticmaal waxaa kaloo u isticmaashaa oo ku duubsadaa ciidamada ada u adeegso ku kici Ah, jalabka waxaa layidhahdaa sawtka yacni waxaa laga wadaa macnaha waxa weye weerar ku kici ciidamadaadoo dhan ku kacso ciidamadaa marka laba qaybood ah ciidamana waa ciidamada yacni tiknikada ku dagaalama kuwana waa ciidamada lugta afantariga awe ah soo ma khaylika waa fardooleyda waa ciidamada fardaha ku dagaalamo wa rajilikana waa ciidamada lugta ku dagaalamo wa wax alla waxaad heli karto oo dhan u isticmaal baa layidhi soo ma jeed waxaad la wadaagtaa xoolahooda iyo caruurtoodaba la wadaag seebuu kuula wadaagayaa yacni meel labaa kaagama maqnaba xoolihii wuxuu kuula wadaagayaa meelaan ilaahay raalli ahayn ka ahayn haddaad ka kasabto xoolaha shaydaan baa xad kulahoo kula wadaagay meel aan ilaahay raalli uusan ka ahaynoo kuu ogolan haddaad ku bixisana shaydaan baa dheef ku yeeshoo kula wadaagay taasi waa wadaagga xola caruurtana sidoo kale caruurtu hadday dariiqo aan sharci ahayn ku yimaadaan shaydaan baa kula wadaagay hadday caruurtii waajibkoodii iyo tarbiyadoodii aada lumiso shaydaan baa kula wadaagay xuquuqdii ay kugu lahayeen haddaad dayacdo shaydaan baa kula wadaagay wahaakadaa kaamaba maqnaba waa ka nabigu sheegay sal lla alay wasalam inuu macnaa wax weeyaan yani ruuxu ninku markuu xaaskiisa u galmoonayana hadduusan xirsi xidhanin dada shaydaan ka xirsi xidhanin hawsha wuu kula qabanaya guriga markaad tagto oo aad yani wax weeyaan maaratay aad cuntaynayso oo cuntada aad cunaysan haddaada bismillaahi aadan dhihin bismillaahi haddaadan dhihin ayadana waxa weeyaan waa kula wadaagaya dhinaciisuu ka soo fadhiisanaya khalaas guriga markaad gelaysana haddaadan xirsi xidhanin habeenkii waa kula baryaya adugu bal nin aad adigu dhirtisay se inuu kaa shaqeeyo maaha wax walbaad isugu dartay meeshuu seexan lahayd waa siisay cuntaduu cuni lahaye cabitaankii waad ka qaybgelisay reerkiina waawad ugu dartay nin aad intaa isugu dartay xaggee buu kaa aadi ya meelna kaa aadi maayo marka waxaanoo dhan buu kula wadaagaya waaba kugu dhex jiraaba leanna waxaad iskaga xirsi xidhi lahayd ood iskaga qaban lahayd baa kaa maqan ayib marka sidaasaa laga wadaa yacni waxa weye macnida aayaddu sidaas weeye alla subxaana wa tacaala markuu yidhi sidaa ku samee waxaa laga soo istinadoo laga soo reebay addoommadeeda wan wanaagsan laakiin awood aad ku lumiso ma lihid kuwa anaa ilaashanaya bu alla yidhi subxana wa tacala isaga laftiisu wuu garanayaa inuusan kuwa lumin karino alla subxaana wa tacaala markuu markuu ibliis yidhi addoommadaada waa luminaya la usayinan lahum fi lardi walaugwiyanahum ajmaciin muxuu yidhi ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin isaga laftiisa waa iska soo reebay ilan maano uma heli karo kuwaas kuwaa shaqadayda maa buui laakiin inta kale waa kaxaysanaya ka shaqaysaa layidhi kuwaas kuwaas ka shaqayso adiga iyagaba naarta leli ayib wa qaala alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala inahu amr yashaaniye laysa ma ahaanin lahu ibliis uma ahaanin iyo shaytaanka sulطaanun wax awood iyo xujo ah cala aladiina kuwii korkooda uguma ahaanin aamanuu rumeeyey oo wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakkaluuna tala saaranaya kuwa ilaahay rumeeyey ee tala saaranaya shaytaanku awood uu ku duufsado maleh xujo uu ku duufiyana maleh innamaa sultaanuhu awooddiisu iyo xujadiisu cala aladiina kuwii korkooday ahaatay yatawallownahu isaga ka weli dhiganaya kuwa isaga rumaysan ee jecel ee raacsan ee ka amar qaata ee kuwaasuu awood ku leeyahay uu ku lumiyo amaa kuwa aan raacsanayn ee ilaahay ku xidhanee jecel sharcigiisana raacsan ee addoommada saalixiinta kuwa ilahay baa ilaashanaya subxana wa tacala oo sharkiisa ka ilaalina ayb meesha marka wuxuu rabaa inuuna yidhaahdo sheekh shayaadiinta ilaahay subxaana wa tacaala wuu abuuray ayaga oo duufsanaya bini aadankii luminaya istislaal ku samaynayo oo simbirrixinaya u cimil gelaya oo meel walbiyo jid kasta u gelaya ayuu alla abuuray subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray lixikmatin baaliqa soo minaa soo sheegi shayaadiinta abuurkooda alla u abuuray iyo sallididda bini aadamka lagu salliday xikmad weyn baa ku jirta xikmo xikmaddaana qaar ka mid aan ka soo tilmaannay ibnuulqayim calayhi raxmatullah baan ka soo guuranaan u malaynayaa yacni shifaa'u lcaliilka ayuu aada ugaga hadlay xikamka uu sheegay waxaa ka mida maalan wuxuu leeyahay ibliis abuuristiisiiyo shayaadiintu haddayna jiri lahayn ilaahay ambiyadiisa iyo awliyadiisa maraatibulcubuudiya umayna dhammaystiranteen buu leeyahay maxaa yeelay cubuudiyada iyo addoonnimada maraatibteedu waxay ku dhammaystirantaa bimujaahadati caduwi illaahi wa xisbihi cadowga ilaahay ee ibliis ah iyo xisbigiisa la dagaalankooda bay maraatibta cubuudiyadu ku dhammaystirantah ayib iyo in la khilaafo iyo in ilaahay laga magangalo iyo in ilaahay lagaga cararo sharkiisa iyo kaydkiisa yacni waxa weeye waxaa markaasi waxa weeye arrintaasi waa wax weyn oo lowlaa sharka ibliis uusan jiri lahayn arrintaasi ma timaadeen waxaa ka mida buu leeyahay allah subxaanaه wa tacaala jacala ibliisa cibratan liman khaalafa amrahu watakabara can taacatihi wa asara calaa macsiyati ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ibliis cibro uga dhigay ruux kasta oo amarkiisa khilaaf daacadiisa iska weynaysiiy macsiyadiisana ku madaxaday waxaa looga dhigay mid uu macnaha cibra looga dhigay waxaa ka mida buu leeyahay ibliis waa midka keenay sababta keentay weeye imtixaanka bini aadamka imtixaanka in la is-imtixaanoo la kala baxana waa xikmad iyo maqsad weyn wa imtixaankuna wuxuu ku imaanayaa ibliis buu ku imaanaya bini aadamku inay kala baxaan oo u kala baxaan khabiis mid xun oo dulli ah iyo mid dayib ahoo wanaagsan waxay ku imaanaysaa ibliis bay ku imaanaysaa sababti maxaa yeelay midna ibliis buu amarkiisa yeelayaa markaasuu khabiis noqonaya midna ibliis amarkiisuu khilaafayaoo alla daacadiisuu ka dooranaya markaasuu dayib noqonaya waxaa ka mid a ah xikamka ku jira buu leeyahay alla subxaana wa tacaala yacni wuxuu muujinayaa kamaala qudratihi awooddiisa siday u dhammaystiran tahay u buuxdo fii khalqi alabdaad waxyaalaha iska soo horjeeda abuuristooda yacni haddaad uun hal shay un hal noocun haddaad abuuri karto hal nooc iyo haddaad noocyo iska soo horjeeda samayn karto markee baad awood badan tahay ya waxyaale iska soo horjeeda markaad samayn karayso ayayayay awooddaadu badan tahay aqoontaaduna badan tahay laakiin hal shay oo taqliidiya uun haddaad samayn karayso weli awooddaada waxbaa ka dhiman saas macanaa maalan lilahi almathalu lacla lakin waa mihaal tawdiixiyo nin muhandis ah oo hal naqshad keliyata uun guryaha u dhisi kara iyo nin muhandiso intaasoo naqshadood wax u samayn karaya koodeeba awood badan aqoonsi badan ya kan naqshadaha fara badan samayn karaya qaabab kala gedisan wax u dhisi karaa kana aqoon badan kana awood badan soo ma kadalika lilaahi almathalu alaclaa laakiin allah subxaana wa tacaala kamaala qudratii waxaa ku tusaya ibliis oo sharun khalqi ah buu abuuray dhanka kale wuxuu abuuray jibriil iyo malaa'igta akhyaartoodii malaa'igtii buu abuuray oo akhyaartii khalqiga ah ambiyadii iyo rusushii buu abuuray oo macnaha basharka yacni waxa weye akhyaartoodii ah bini aadamkiibuu wuxuu ka abuuray shuhado iyo saalixiin iyo intaasuu ka abuuray bal u fiirso marka waa lid iyo lid waa kanna waa abuuri karaa kanna waa abuuri karaa daliil waxay u tahay qudrada ilaahay iyo awooddiisu inay buuxdo oyna dhimanayn taana way ku tusaysaayo abuurka ibliis xikamka ku jira ayay culimmadu ku dareen saas way macnaha xikamkaa faraha badan bay sheegeen waxaa ka mida bay leeyihiin daacaadka iyo waxyaalaha wanaagsan wanaaggooda lama garteen haddii aan xumaan la arkaynin xumaantaa wanaagga lagu garta saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa alashyaau bididdiha tatabayan shayga lidkiisuu ku caddaada haddaadan weligaaba gaajoonin weligaaba haddaadan gaajoonin dhirig macnaha ay leedahay ma garan karti soo ma ninkaan weligiiba gaaja qabanin dhirig macnahay leedahay ma yaqaanin ninkaan weligii oo yacni waxa weeyaan aan oomin oon biyo u baahanin biyo macnahay leeyihiin ma garan karo soo ma ruux qurs quruxsan markaad aragto oo midka foosh xun la gartaa soo ma laakiin weligaaba haddaad kuwo fool xunun ku dhex jirto miyaad <laughs> garan kartaa quruxdii foolxun ma kala garan karta ma kala garan karta saas way macana bididdihaa tatabayanu alashyaa shayga marka lidkiisa la arko baa sidiisaba yuu caddaadaa soo ma jeedin daacada iyo wanaagga iyo khayrku wuxuu caddaaday markii lidkiisa la helay oo sharkii xumaantii ibliis markii la baa wanaaggii caddaaday soo ma jeed marka waxa weeye intaasoo xikmadood oo inaga qarsoon oo aynaan ogeyn baa ku jira ibliis abuuristiisa shayaadiintan bini aadamka lagu salliday intaasoo xikan baa ku jira waxna culimmadu ka sheegeen wax badanna qarsoon yihiinoo ilaahay subxaana wa tacaala uusan kashfinin saas way macnaha ayb wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ahlu sunnuhu ana allaha alla subxaanahu khalaqa inuu abuuray ashayaaiina shayaaiinta yuwaswisuuna xaalay waswaasinayaan lilaadamiyiina aadamiyiinta wayaqsiduuna xaalay u qastayaan istizlaalahum simbiririxin dalabkooda inay dalbaanoo raadiyaan simbiririxintooda iyo ilduufintoodii lugtu inay u fakiyaan soomaahan aayaddu faazallahum ashayaanu azalla istizlaalku waa azallada masdarkeedu wey maanaa istazalla istizlaalan saas wey maanaa ayib wayaqsiduuna waxay u qastayaan istizlaalahum yacni waxa weeye simbirrixintooda iyo inay khalad ku ridaan wayatarassaduuna xaal ay wayatarassaduuna ayaga oo u cimilgelaya lahum insaankii u cimilgelaya atarasudka waxaa la yidhahdaa ruuxa markuu kuu sii galo dhabbaha aad mar walba marto malkada ama dhabbaha ama meesha lagugu yaqaanay mal walba aada marto ayaa laguu sii gelayaa markaasaa laguu gabanaya ruuxa meeshaa kuugu jira cadowga halkaa kuugu jira kuu gabanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa rasad rasad ah, saas macanaa marka cimilgal baa la yidhaha cimilgal waa marka lagu gabado lagu dhunto dhib in lagu gaadhsiiyana lagu doonayo marka yatarasaduuna lahum waxaa laga wadaa ma aragno soo ma shayaadiinta ma aragno waa inaga qarsoon yihin laakiin innagay jidka inoogu jiraanoo waxay ka shaqaynayaanoo u dhuumanayaan sidii ay inoo lumin lahaayeen sidii cadow meel kuugu gabanayoo kale wey macana ayib qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla waina shayaaiina shayaaiintu la yuuxuuna way waxyoonayaan ilaa awliyaa'ihim bay u waxyoonayaan waxyiga waxaa la yidhahdaa sidiisaba yani aliclaamu bikhufya si qarsoodiya in wax laguu ogeysiiyaa la yidhahdaa waxyiga marka waxaa laga wadaa qalbigooday yacni la xidhiidhayaanoo si qarsoodiya ugu sheekaynaya waswasada iyo iixaaga iyo macaani isku dhadhowey macana si qarsoon in wax lagugu sheega macana ayib wa ina ashayaaiina la yuuxuuna way waxyoonayaanoo hoos bay ugu sheegayaan ilaa awliyaa'ihim maxay ugu waxyoonayaan liyujaadiluukum ilaa awliyaa'ihim waa bini aadamka shayaaiinta la shaqaysta ee u shaqeeya kuwaasaa awliyada shayaadiinta laga wada liyujaadiluukum inay idinla doodaan daraaddeed bay ugu waxyoonayaan waxay u soo dhiibayaan wax shubahaada ah oo markaa iyagoo xujaj ay u haystaan markaa silihin saa dooda oo saa ku xujeeya oo saa liyujaadiluukum wain aطactumuuhum haddaad yeeshaanood warkooda qaadataanna inakum idinku la mushrikuuna kuwa gaaloobibati oo shirki ku dhacay soo ma jeed yani shayaaiintu kuwii soo dirsaday hayaain insiga shayaaiinulinsiga bini aadamka ah ee shaydaanka u shaqaynaya iyo mabaadi'diisa haddii taladoodii amarkoodiiyo amarkoodii waxay dejiyeen laga yeelo oo waxay iyagu ay wataan la qaataay waa shirki shirku aaca cibaadada ibliis la caabudayaay ee in badan qur'aanku ku tilmaamay alam achad ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbudu shaytaan nabiyulaahi ibraahim calayhi salaam yaa abatii laa tacbudu shaytaan soo maaha ah. ina shayطaana yacni shayطaan cibaadadiisu shayطaan meel jooga oo la arkayo oo loo sujuudayo oo loo tukanayo oo wax la weydiisanayo oo wax loo gowracayo miyaad haysaan ya cibaadada shayطaan la caabudayo macnaheedu maxay tahay marka ya cibaadada shayطaan la caabudayo macnaheeda amarkiisiibaa ay ku socdaan wey waana cibaadada loo yaqaano daacada wuxuu ku amray iyo taladiisii amarkiisa haddaad qaadato waa cibaado waay saas macana aad buu u daqrinaya sheekh moxamed amiin shanqiiti caleyh raxmat ullah baa mas'aladaas si fiican ugu xildheeraaday kitaabkiisa adaaul bayaanka oo macnaha waxa weeyaan shirku taaca shirkiga la yidhaahda iyo nusuustiisa buu si fiican u faafahayay aayaddana nas bay ku tahayoo wain aactumuuhum inakum muhrikuun wa ana allaha alle bay ictiqaadinayaan alla cad tacaala kodhahay yusallituhum shayaadiintii inuu sallidayo calaa man yashaau ciduu doono korkiisu ku sallidaya wa yacsimu wuu ilaalinayaa min kaydihim dhagartooda iyo wa makrihim makrigooda wuu ilaalin man yashaau cidduu doonuu ka ilaalinaya shayaadiinta dhagartooda iyo makrigooda cidduu doonu ilahay ka ilaalinaya subxana wa tacala oo macnaha ilaashanaya addoommadiisa unanaysana qaala allahu alla wuxuu yihi caza wajal wastafziz duudso oo macnaha waxa weeye fiijiso man istadacta ciddaad doonto oo minhum ayaga ka mida bisawtika dhawaqaaga iyo codkaaga kacayso wa ajlib kici ama qayli ama ku weerar calayhim korkooda bikhaylika fardoolaydaada wa rajilika iyo ciidamadaada lugta washaarikum la wadaag fi lamwaali xoolaha dhexdooda walawlaadi iyo carruurta wacidhum u yabo wamaa yaciduhum ma yaboohayo ashaytaanu shaytaankii ilaa guruuran kada mooye waa uun kada o wuxuu yabooh beenuu ku siinaya wax beenuu kuu ballanqaadaya wuxuu kuu ballanqaadayana wuu ku sirayaaye wax jira maaha saas maana wuxuu ku leeyahay maaratay maalan cimri dheer baa jira waa sii noolaan doonta wax jirana maaha berri baad dhiman doonta wuxuu ku leeyahay waad saxsantao dariiqaagana saxsan waa kuu qurxinaya wax jirana meehe baatil baad ku suganta waa quruur wixiisoo dhan waa wadakadu wuxuu ku leeyahay haddaad macsiyadan ku dhacdood khaladkan gasho Eh, macaan baa ku jiro wuu qurxinaya markaasuu wax macaan kaaga dhigaya waana meeshaad ku halaagsami lahayd tasyiinkaas iyo yacni guruurkaas huwa bini aadamka ku duubsadaaba ilan ma qasbe saas macnaha qasabkuma ka xeeyo washaarikum la wadaag filmawdi wacidhum u yaba wamaa yaciduhum shayطaanu ilaa guruura ina cibaadii addoommadeeda kuwa waa lagu saliday kuwa waa lagu sallidoo lagama ilaalinin kuwanna waa laga ilaaliyey inna cibaadii addoommadayda laysa ma ahanin laka adiga kuuma ahanin ibliisow calayhim korkooda sultaanun wax awood iyo xujo ood ku baadiyayso wa kafaa birabbika rabbigaabaana ku filan wakiilan mid la tala saarto wa qaala alla wuxuu idhi innahu amar yashaani laysa ma ahaanin lahu ibliis iyo shaytaan sultaanun wax xuja iyo awooda ma uusan lahaanin cala aladiina kuwii korkooda kuma uu lahaa aamanuu rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakkaluuna tala saaranaya waa labadaa rukni wey haddii laba rukni lagaa helo aliimaan waaltawakul cala allah shaydaan iyo adigu waad kala badbaadaysaan ilahay baa kaa ilaali subxana wa tacala inamaa sulطaanuhu xujadiisi iyo awooddiisu waxa weeye cala aladiina kuwii korkoodu ahaaday yatawallownahu isaga ka weli dhiganaya kuwa jecele raacaya ee u dhowaanaya kuwaas ayuu sulطaan iyo awood uu ku baadiyeeyo loo siiyey oo lagu salliday wayashhaduuna waxay qirayaan ahlu sunnuhu anna fi dunyaa adduunyada dhexeeda inuu ahaaday sixiran sixir iyo wasaxaratan kuwa wax sixra ilaa laakiinse annahum iyagu laa yaduruuna ma dhibi karaan axadan cidnaba ma dhibi karaan oo sixirka kuma dhibi karaan ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa sababtii mooyaane caza wajal allah subxana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa hum mana aynan ahaanin bidaariina kuwa dhibi kara bihi sixirkii min axadin cidnaba kuwa ku dhibi kara maynan ahaanin ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaan ogolaansho ilaahay iyo doonidiisa mooye sixirka cidna kuma dhibi karaan ayib meeshaasi wuxuu ka gudagalay masalada la yidhaahdo sixirka iyo shareecada islaamku waxay ka qabto sixirku horta ma jiraa mise ma jira waa masalo waana masalada hudda uu kaga hadlay faqradaa kaga hadlay cinda ahli الsunna waاljamaaca sixirku waa wax jira xaqiiqo jirta wey laba qaybood bay leeyihiin sixirku weye qayb waa takhyiil waa shay suuradii uu lahaa iyo xaqiiqadiisii xaqiiqo ka gedisan loo muujinayo indhahaaga unbay marka u muuqataa inuu shaygani sidan yahay mooye laakiin xaqiiqada uu yahay waa ka gedisan tahay sida lagu tusayo taa waxaa la yidhahdaa sixru takhyiil baa la dhahayo waa indha saraxaadin waa saas way macanaa indha saraxaadin ulihii meesha yaalle iyo xarka meesha yaalle iyo baa wax la akhrinayaa oo jin baa loo yeedhanoo waxbaa laisku xidhxidhiyo adigii waxay kuugu muuqanayaan ulihii iyo xadhkihii inay yihiin masas iyo abeesooyin socsocdoo isfuulfuulahayoo xaqiiqaduna indhahaagunbaa saa loo muujiyey waxa meesha yaalla waa xadhka iyo iyo ulawe qaybtaasi waxaa la yidhahdaa sixru takhyiil baa la yidhahdaayo xaqiiqa male kaas xaqiiqa male dadkaunbaa la indhasaraxadiyaa sixirka qeybtiisa labaadna waa sixir xaqiiqi awe ah waa qeyb yani xaqiiqo jirtuu noqonaya saamayn buu ku yeelanayaa bini aadamkii caafimaadkiisibuu saamayn ku yeelanayaa caqligiisi iyo garashadiisibuu saamayn ku yeelanayaa waa tii nebiga la sixiray salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saad garanaysaan ah, nebiga sal alay waslam waa tii ninka yahuudiga sixiray sida macnaha waxa weye xadiisa saxiixa ku timid oo nebigu sal lla lay waslam sixirku saamaynta ku yeeshay oo yacnii uu gaadhsiiyey heer uu moodayo inuu reerihiisii xasaskiisii arkay oo la kulmay isagoon la kulmay shay inuu sameeyey buu moodayaa mana uusan samaynin yacni waxa saamayn saamaynbuu marka ku yeeshay marka sixirku waa xaqiiqo jirta cinda ahli sunna waljamaca waa wax jira dhammaantii takhyiil iyo indhasaraxaad ma ah qayb indhasaraxaada waa ku jirta qayb xaqiiqaana wuu leehay Ah. waxaa ka mid a maalan qaybta la yidhahdo asarfu waalcatfu asarfu waalcatfu dadka laysku nacbaysiiyaa qaarna waa laysku jeclaysiiyaa waa midka aan idhaahno madiidada attiwala attiwala waxaa la yidhahdaa waa madiidada waa midka loo yaqaano caiba sixrulcafi baa la dhaha midna sixru sarfi baa la yidhaahdaayoo labada ruuxee jecel baa laysku nacbaysiiyaa balaayaa meelaha laga lalaadinaya aadan garanayn waxbaa la aqrinhayaayo wuxuun cazaa'im iyo waxbay xidhxidhahayaanoo labadii ruuxoo isjeclaawaba kaaba dagaal baaba dhexdooda ka taagan marka sixirku waa xaqiiqo jirto cinda ahlusunna waljamaaca qayb takhyiiloon xaqiiq lahaynna wuu leeyahy yaal arintaa diiday oo mas'aladaa muran ka keenay muctasiladaa muran ka keentay oo waxay yidhaahdeen sixir sidiisaba wax saamaynana ma leh isbeddelna ma samayn karayo waa uun indhasarraxaadin iyo takhyiil dhammaantiiba dheh masaladaasi marka yani waxa weeyaan ahlusunna waljamaca ra'yiga horey leeyihin muctasilada warkooda baatilkaana waa kaas macnaha taasuu marka sheekhu isbaatinaya wuxuu leeyahay yacni wayashhaduuna fi dunya ana fi dunya sixirku ha jiroo xaqiiqa ha laho laakiin haddana maca daalika sixirku ma gudbo saamaynna ma yeesho waxna ma dhibo hadduusan ilaahay idmin saasi maana mashiyaa ilaahay iyo doonidiisii idankiisa buu sixirku saamayn ku yeelanaya oo ruuxii la sixray uu dhib ugu geysanaya haddii boqol goor ay wax xidhxidhaan oy wax kasta ku tufaan oy isu yimaadaan oo shayaadiin kasta isticmaalaan allana uusan ku talagelin sixirkaasi inuu fulo ma fuli karo soo ma marka waxa weeyaan yacni wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah halkaasay ku xidhantay wax ilaahay qoray wey wax madax bannaan ma ah wayashhaduuna waxay qirayaan ahlu sunnuhu anna fi dunyaa adduunyada dhexeeda inuu ahaaday sixiran sixir inuu ahaaday ahaadayo jiro wa saxaratan iyo kuwo wax sixra ilaa laakiinse annahum iyagu laa yaduruuna ma dhibi karaan axadan cidna ma dhibi karaan ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane casa wajal daliilkeeduna waxa weeye alla wuxuu yidhi wamaa hum maynan ahaanin saxarada wax sixiraay bidaariina kuwa dhibi kara bihi sixirka min axadin cidnaba iyo axadna kuma dhibi karaan ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane idankaasi ma idan kowniyaba mise waa idankii sharciga ya waa idankii kownigaha maxaad ku garateen inuu idan kowniye ya saas wa sixirka ilaahay sharci ahaan miyuu ogolaaday ya shareecada islaamka iyo diin kitaabka iyo sunnada sixirka ma ogolaaday alle mar hadduusan ololan oggolaanin idankani marka waa idankii kawnigaa kii sharciga maaha meel kale haddaad ka fiirisana sixirka alla ma jecel yahay mise uu necab yahay mar hadduu necab yahay idanka ku saabsani waa idankii kawniga ahay kii sharciga maaha waman saxara ruuxii sixra oo minhum saaxiriinta ka mida ah, oo wastacmala isticmaala asixra sixirka isticmaala oo wactaqada ictiqaadiya annahu sixirku yaduru inuu wax dhibayo ow amase yanfacu inuu wax anfacayo bigayri idni illaah ilaahay idankiisa la'aantii tacaala korhay faqad kafara kaasi waa kufri meeshan wuxuu ka gudagalay sheekhu saaxirka xukunkiisa wuxuu yidhi ruuxu hadduu wax sixiro oo sixirka isticmaalo isla markaana uu ictiqaadinayo sixirku idan ilaahayba inuusan u baahnayn oo idan ilaahay la-aantii inuu wax dhibi karo dheefna geysan karo dhibna geysan karo hadduu saa rumaysan yahay sixirkana uu isticmaalo gaalnimadiisa shaki kuma jirto keligii ma aha asbaabta wax lagu dhibo ama asbaabta wax lagu anfaco ruuxa rumaysan keligood bay wax qaban karaan oo musababka inay keenaan bay la madax bannaan yihiin oo idan ilaah iyo mashiicadiisa uma baahna ruuxa qabaayo waa gaal soo ma leanna wuxuu sugayaa cid wax samayn karto wax abuuri karta oo ilaahay ka madax bannaan soo ma markaasi wuxuu noqonayaa kaafir buu noqonayaa shaki ma leh sixirku waa sabab asbaabta dadka lagu dhibo ka mida laakiin haddaad tidhaahdo dhibidda uu dadka dhibayo idan ilaahay uma baahnaa markaasi waa kufri walaa shaka taas waxaa ku yimid sixirka isagoon qabinba ilaahay idankiisa yacni yacni hadduu qabo ilaahay idankiisa anbuu wax ku yeelaa dadka laakiin uu sixirkii samaynayo oo uu ku dhaqmayo oo ku shaqaysanayo ama dadka ku dhibayo xukunkiisu muxuu yahy ayadana waa gaal ha ka soo reebin xataa haba ictiqaadsadaanoode idan ilaahay buu wax ku yeelayaa dadka marba hadduu wax sixro oo falfallow yahay oo uu macnaha ku shaqaysto ama dadka ku dhibo kufrigiisa ha ka shakiya saas way macana weligiiba ha ku yidhaahdo ilaahay un baa u isticmaalaynaayo ilaahay un baa noo fulinahayo ilaahay idankiinbu wax ku noqon weligiiba ha akhriyo weligiiba ha akhriyo kaafir wa waman saxara ruuxii sixro oo minhum ayaga ka mida oo wastacmala isticmaala asixra sixirka isticmaalo oo wactaqada ictiqaadiya annahu sixirku yaduru inuu wax dhibayo aw amase yanfacu inuu anfacayo bigayri idni illaahi ilaahay idankiisa la'aantii tacaala korhaye faqad kafara kaasi waa kufri lianna qudrada ilaah iyo mashiicadiisii inkiray wuxuuna shayaadiin iyo balaayu u galay wuxuuna sugay cid wax qaban karta ilaahay idankiisa iyo mashiicadiisana ka madax bannaan ayb wuxuu yidhi waidaa wasafa maa yakfuru bihi waidaa goortii wasafa uu tilmaamo ninkii saaxirka ahaa sixirka ruuxii bartay idaa goortii wasafa uu tilmaamo maa yakfuru bihi wax uu ku kufrinayo ustutiiba towbad baa la weydiinaya war ka soo noqaa la dhahaya towbad iclaami fa intaaba hadduu soo noqdo hee khulliya sabiilhu waay bal iska daynaya marka wa ilaa hadduu soo noqon waayo towbad keeni waayo duribat markaa waa la garaacayaa cunuquhu luquntiisa qoortaa loo casaynaya markaa waidaa goortii wasafa uu tilmaamo maa shay laysa aan ahaanin bikufrin gaalnimo aan ahayn warbal sixirkaaga noo tilmaam baa leeyahy aad dadka ku sixirto wuu sheegay oo wuu sharxay oo wuu sifeeyey wax gaalnimo keenaya muusan sheegin aw amase takallama hadduu ku hadlo bimaa shay laa yufhamu aan la fahmayn mise markii la yidhi war bal sixirkaaga noo sheeg buu wuxuu akhriyey waxaaban la fahmi karinba ilan magacyo jin iyo shayaatiin iyo waxbay akhriyaan qurjajaf iyo qajajaf iyo waxaadan adigu fahmi karin bay akhrinaya waxaan la fahmaynin buuba sheegayba ayib labadaa goorba fain caada hadduu ku noqdo ha cuzira waa la tacziiraya meesha maxaa idin qoran nuhiya canhu dheh nuhiya waa laga reebayaa canhu xaggiisa waa laga reebaya haddii sixirkiisa tilmaan marka la yidhaahdo uu tilmaamo waxaan gaalnimo gaadhsiisnayn ama waxaan la fahmaynba uu ku hadloo sheego markaa waa laga reebaya waxa lo odhanaya war jooji wax war jooji baa la odhanaya waa laga qabanaya fa in caada hadduu ku noqdo markii laga reebay kadib cuzira waa la tacziiraya marka waa la edbinaya marka waa la qabayaanayo shaabuul iyo shaabuug iyo xabis iyo cadaadin iyo wixii kale lagu samayn karo iyo tacziirta gala ayaa markaa lagu samaynaya macna intaa wuxuu kaga hadlay saaxirku ma gaalba mise waa muslim culimmadu waa isku khilaafsan yihiin tafsiilka noocana waxaa iska iskale alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah sidan in loo kala faahfaahiyo oo sixirka ruuxii bartay layidhaha war bal sixirkaad baratay noo sheego noo tilmaan markuu sharxo haddii wax gaalnimo wax gaalnimo ah hadduu sixirkiisu noqdo oo maalan yacni xidigaha iyo wareegayaasha ayuu rumaysan yahay inay kownka ta'hiir ku leeyihiin oo saamayn ku leeyihiin ama jinka iyo shayaadiintu u tawasulaayo qurbo u sameeyaayo caabudaa oo sidaasuu sixirka ku sameeyaa adiga sixirkiisa markuu tilmaamo hadduu sixir gaalnimo keenaya uu yahay markaa kufri baa lagu xukumaya hadduu markii tilmaan la yidhaahdo sixirka uu tilmaamo oo sixiraan gaalnimo keenaynin uu noqdona markaa lama gaalaysiinayo oo muxuu noqon karaa markaa maalan waxa weeyaan geeduu isku xidhxidhaa shayaadiinna lama tashado shayaadiinna ma baryo yacni waxa weye laakiin yacni waxyaabo waxyaabo macnaa caqaaqiir ah buu isu geegeeya caqiiqiirtaasuu wax ku tuftufaa sidaasuu ku sixraa wixii markii la fiiriyo gaalnimo oo diinta lagaga baxayo ma gaadhsiisna sixir noocaasoo kale ah hadduu sixirkiisa ku tilmaamona la gaalaysiin maayo laakiin wardaa baa la dhihi hadduu dayn waayana waa la karbaashayaayo waa la tacsiiraya tafsiilka waxaa iskale alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo wa qowlun fii madhab alimaami axmed isagana laakiin saddexda imaam ee kale iyo jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan saaxirku sixirka barashadiisa ama sixirkiisa gaalnimo kii keenaya ha noqdo ama sixirkiisu ha noqdo midkii kale ee gaalnimada keenaya ama kii kale midkuu dooniba ha noqdee bimujarad uu sixirka bartayba inuu gaaloobayo xorada islaamka ka baxay waxaa qaba alimaamu maalik abu xaniifa axmed fi lmashhuuri canhu jamaahiiru asaxaaba wataabiciin iyo salafku saasay qabaan saaxirku biliطlaaq inuu gaaloobayo ayib barashada keliyan inuu ku gaaloobay xataa intaan la gaadhinba sixirkii inuu fuliyo oo uu dhaqan geliyo oo uu dadka sixiro intuusan gaadhinba bimujarad barashada sixirka la bartay baaba lagu gaaloobayaaba ra'yiga jamaahiirtu qabaan baana raajixoo xoog badan ra'yiga tafsiilka imaam axmed imaamu shaafici waa laga xoog badanya daliilka kutusayana qur-aanku ku yaalla inuu saaxirku gaaliyo ilahi subxana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi walakina ashayaaiina kafaruu limaada yucallimuuna annaasa sixra shayaadiintiibaa kufriyey maxaa yeelay dadkiibaa waxay barayaan sixirkay barayaan ninkii dadka sixirka baraayo waa shaytaan gaaloobay wey aayadda markaad sii wado wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur labadii maagee lasoo diray dadka sixirka ma baraan ilaa ay ku dhahaan ruuxu markuu u yimaado war fitnaanu nahaye ha gaaloobin oo muxuu ku gaaloobaya ya bitacallumi sixri war sixirkan ha naga baraninoo barashadiisa ha ku gaaloobin ilaa ay labada malag ku dhahaan ruuxa sixirka bari maayaan markay u digaan oo uu ku madaxaydoogo yidhaahdo maya iska kaysiiya aan gaaloobi gaaloobe bay siinaya marka sixirka barashadiisa inuu gaalnimo tahay bay aayaddu nas ku tahay markaad sii waddo aayadda walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq waxay ogaadeen sixirka ruuxii gatay oo qaatay inuusan aakharo wax nasiiba ku lahayn aakhare ruuxan nasiibka ku lahayn ma muslim ba mise waa gaal waa gaal ruuxan aakhare waxba ku lahayn aayadda ku xigta marka taa la dhammeeyey maxaa la yidhi walow annahum aamanuu waataqow lamasuubatun min cindi illaahi khayrun low kaanuu yaclamuun walow annahum aamanuu iimaan baa loo bandhigay iimaan yaa loo bandhigaa gaal baa loo bandhigaa soo ma jeedaan akar min mawdic bay marka aayaddu kugu tusaysaa saxaradu inay gaalan yihiin wa hada huwa almadhab araajix oo daliilku uu ku tusayo biduuni tafsiil iyadoon la faahfaahinin sixirkaaga noo tilmaan aan la dhihin noo sharax aan la dhihin saaxirku bimujarad uu sixirka bartay buu gaaloobaya inuu ku dhaqmay iska badhaaf saas way macnaha ayib saasa macnaa wax weeyaan jamaahiirtuna ay qabaan nusuustuna ay macnaha xoojinaysa waman saxara ruuxii sixra buuhi marka oo minhum saxarada ka mida oo wastacmala isticmaala asixra sixirka isticmaalo oo wactaqada ictiqaadiya annahu sixirku yaduru inuu wax dhibayo ow amase yanfacu inuu anfacayo bikayri idni illahi tacaala ilahay idankiisa la'aantii faqad kafara waa gaaloobay waidaa goorti wasafa uu tilmaamo markii loo tilmaan la yidhahdo sixirkiisa idaa goorti wasafa uu tilmaamo maa yakfuru wax uu ku kufrinayo bihi isaga ama maa yukfaru wax lagu kufriyo bihi isaga ustutiiba towbad baa la weydiinaya waxaa la leeyahy war ka soo noq fain taaba hadduu towbad keeno fain taaba hadduu towbad keeno macnaha waa la iska daynaya wey wailaa hadduu toobad keeni waayo duriba waa dhufanaya waxaa lagu dhufanaya cunuqahu luquntiisa halkaa wuxuu tilmaamayaa xukumka saaxirka xukumka saaxirku muxuu yahay haddii la ogaado ninkani inuu saaxir yahay maxaa lagu samaynaya ya waa la dilaya waa la dilayaa alimaamu shaafici tafsiilka uu geliyey kufrintiisa sixirka uu ku kufrinayo buu xukunkiisana geliyey oo waa la kala qaadayaa buu leeyahy laakiin madhabka jamaahiirtu waxa weeyaan waa la dilayaa sixirkiisa isagoon la kala qaaday waa la dilayaa madhabkana waa madhabkii saxaabada ridwanullahi calayh saaxirka xaddiisu inay tahay in la dilo mashhuur bay ka ahayd cinda asaxaaba ridwaanullahi calayhim mukhaalif saxaabada ahoo khilaafayna lama hayo madhabka isaga oo waxay ka sugan tahay cumar ibnu radi allahu canhu waa kii wareegtada soo saaray sooma uqtuluu kulla saaxirin wa saaxira waa amar dawladdu soo saartay bu nin kastoo saaxira iyo naag kastoo saaxira meeshii lagu arkaa la dila buuhi cumar ka odhanaya saddex saaxir baa la dilay yacni gabadhiisii xasa ayadana mid u shaqayn jirtay oo addoon u ahaydoo sixirtayba iyaduna karhkasay soo dishay soo ma jeed jundab isagana inu aban malayso asxaabi ma ahayn a isagana waa kii lahaa xaddu saaxir addarbu bisayf soo maaha a isagana inuu lagu dilo wey macnaa wax weye qoorta laga gooyo asxaabu rasuulillahi sal alay slam madhabka ka sugani marka waxa weeye saaxirka in la dilo qoorta loo caseeyo leanna waa mufsid gaal ah marka la dilayana sidaan soo rajaxnay looma dilayo xad looma dilayo muslim la xadayo maaha ee waxaa loo dilayaa riddo iyo gaalnimaa loo dilaya sidaas way madhabka raajixa ah xukumkiisuna waa sidaas towbad ma la weydiinaya war towbadkan ma la dhahayaa wey intaan la dilin hadduuse towbad keeno towbadda ma laga aqbalayaa abu xaniifa maalik iyo axmed waxay yidhahdeen xataa towbaddiisa la aqbali maayo alimaamu shaafici iyo riwaaya can axmedna waxay yidhaahdeen towbadiisa waa la aqbalaya towbadiisa in la aqbalayaa xoog badan halkaas waxaa ku xoog badan shaafici iyo riwaayatu axmed sababtu waxa weeyaan axad kasta oo khalad gala ama ridooba ama gaalooba ama zandaqa iyo ilxaad ku dhaca hadduu towbad keeno towbadiisuna ay sax noqoto ilahay towbadda waa ka aqbalay waa munaafiq oo kale soo maha munaafiqiinta markuu ilahay ka hadlay muxuu idhi ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annar maxaa laga dambaysay ila aladiina taabuu waaslaxuu waاctasamuu biاllah waأkhlasuu diinahum lilah faulaa'ika maca almu'miniin munaafiqu waa zindiiqu waa munaafiq saaxirkuna waa murtad murtadkana ilaahay subxana wa tacala hadduu soo noqdo toobaddiisa waa aqbalaya sidaa daraaddeed raajix waxaa hadduu toobad keeno tawba khaalisa ah oo nasuuxa toobadiisa waa la aqbalayaa sidaas way macnaha ayib waidaa goortii wasafa uu wasifeeyooo tilmaamo maa yukfaru bihi wax lagu kufriyo ustutiiba towbad baa la weydiinaya fa intaaba hadduu soo noqdo wailaa hadduu soo noqon waayo duriba cunuquhu luquntaa lagu dhufanaya loo casaynaya waidaa goortii wasafa uu tilmaamo maa laysa waxaan ahaanin bikufrin gaalnimo aan ahayn aw amase takallama uu hadduu ku hadlo bimaa shay laa yufhamu aan la fahmayninba macnihiisa nuhiya waa laga reebaya can wardaa baa la odhanaya waa laga qabanaya fain caada hadduu ku noqdo cuzira waa la tacziiraya markaasi macnaha wain qaala hadduu yidhaahdo asixru sixirku laysa bixaraamin xaaraam ma aha wa ana aniguna actaqidu waxaan ictiqaadinayaa ibaaxatahu bannaanidiisaan ictiqaadsanahay wajaba waxaa waajiba qatluhu dilkiisa liannahu isagu istabaaxa wuxuu bannaystay maa shayga ajmaca ay isku waafaqeen almuslimuuna muslimiintu calaa taxriimihi xaaraamnimadiisa tan waa masle kale hadduu yidhaahdo aniga sixirka waxaan qabaaba inuu bannaan yahay kaa waxaa laysku waafaqsan yahay khilaaf la-aan inuu gaal yahay limaada lianna waxa weeyaan khilaaf kuma jiro muslimiinta dhexdooda ninku hadduu sidiisaba muujisto waajibaadka muuqda ee daahirka ee mutawaatirka ah diidadooda hadduu muujisto waa gaaloobaya muxaramaadka daahirka iska muuqdee laysku waafaqsanye mutawaatirka ah hadduu mid ka mida diidana waa gaaloobaya lianna sixirka xaaraamnimadiisu waa mima yuclamu min addiini bidaruura caashagarata waa caashagarata soo mataqaanaan caashagarata waa wax nin walba garanaya wey macnaha mima yuclamu min addiini bidaruura saas daraaddeed shaygaasoo kale ninkii yidhahda waa bannaan yahay waa gaaloobay horuu xerada uga baxaya macnaha wain qaala hadduu yidhahdo asixru sixirkii laysa ma ahani bixaraamin maaha hadduu yidhahdo wa ana aniguna actaqidu waxaan ictiqaadirsanayaa ibaaxatahu bannaanidiisa inuu bannaan yahay baan rumaysanaya hadduu dhaho wajaba waxaa waajibaya qatluhu dilkiisa maxaa yeeley liannahu isagu istabaaxa wuxuu bannaystay maa shayga ajmaca ay isku waafaqeen almuslimuuna muslimiintu calaa taxriimihi xaaraamnimadiisa ay isku waafaqeen haddii awood maanta la yeelan laha saxaro far badan qoorta laga guri laha soo ma waxa fasaad ka jira ay nimankaasi fasaad hayaan ma malayn karti mushkilo jirta wey hadda meeshan dhulkan aan degannahay waa meelaha yani waxa weeyaan yani taqriiban la dhihi karo dhulka way ugu sixir badan yihin laababka soomalian arag boorarka ku yaalee ee uu leeyahay maaragtay waa dhakhtarkii hebel ahaa yani waxa weye kenyeji wuxuu yaqaanaa daawooyinka maaratay oo acshaabta waxa meelaha ku qoran soo arag laababkaa waa saxaro intooda badan saxirin dumarkaa inta badan u tago oo ku qulqula iyo ninkii si wax ka noqdaanoo macnaha waxa weeyaan isagana khariban waxa aad jin iyo shayaadiin iyo guryahan dumay iyo waxan iyo waxa weeyaan intooda badan iyagaasa ka shaqaynaya waa mufsidiin marka shareecadu waxay u tidhi qoorta ha laga guro yaan loo kaadinin bay qabtaa ah, lanna fasaadkay hayaan waxayo ma majira maana hada wabillahi tawfiq wsala allahuma w ala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi